bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa asalaamullaahi alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan waacana khiyaarteena dhegaysanaysaa meel kastoo aad joogtaan iyo siduu idiin soo gaaraya maqalkeenna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiye magaalada caasimadda ah ee muqdisho mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal waa maalin khamiisa shanta bisha janawari sanadkuna waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan k n n marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa khamiis muddaduu hawada ku jira barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kooxda kubadda cagta al nasar ayaa doonaysa inay lasoo saxiixdaan xidig kale oo weyn kadib heshiiskii christiaano ronaldo waa kuma xidiga ay haytan doonayaan barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan manchester city oo xidig muhiim ah ka maqnaan doona caawa kulankay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta chelsea halan waxa uu doonayaa caawa inuu sii dheeraysto goolashiisa isagoo haatanba caawa ka goolal badan kooxda uu la dheeli doono ee bluis sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan david digeya golayaha kooxda kubadda cagta manchester united waxa uu go-aan ka gaaray mustaqbalkiisa miyuu sii joogi doonaa united mase waa uu ka dhaqaaqi doonaa barnaamijka ayaan ku eegi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan liverpool oo warxun kaga imaaday kooxda kubadda cagta wolfis dalabka ay ka gudbisay ciyaaryahanka matias nunes barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kaloo maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona kooxda tottenham xalay waaye badisay kadib markii labadii kulan ee lasoo dhaafay midna laga badiyey midna ee bareejo gashay ac milan waxay doonaysaa inay heshiis cusub ka saxiixato xidiga ay ku tartamayaan kooxaha brimer liaga ee rafael leo waxaa soo laabtay horyaalka seere e ee dalkaas talyaaniga kulamadii xalay laga ciyaaray ayaan isla eegi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan taariikhaha laga diiwaan geliyay kulamada laga ciyaaray horyaalada qaaradda yurub iyo hordhaca kulamada lagu wado in la ciyaaro waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeya ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyga oo haatan meel xiise la maraya sidoo kale qaybaha dambe ee barnaamijka dhagaystayaasha ayaa nagala qayb qaadan doona adinkoo saadaalin doona kulanka weyn ee caawa dhex mari doona kooxaha jelsiya iyo manchester city intuu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha tabinay diyaarin waa luul maxamuud aadan mar kale kusoo dhowaada ciyaaraha duur k n n Show saaxiibayaal kulan wanaagsan waxaan uguda galaynaa barnaamijkeena ciyaaraha qeybihiisa ugu horeeya xalay ilaa xalay waxaa laga ciyaaray horyaalkaasi brimer leaga ee dalka ingiriiska kulamo ka tirsanaa kulamada sagaaliyo tobanaad kooxaha waxaa wada ciyaaray leeds united iyo westham laba gool iyo laba ayay ku kala baxeen astonvilla waxay la ciyaartay wolfis kulankaasina barbara ayuu kusoo idlaaday oo hal gool iyo hal ah kooxda kubadda cagta tottenham ayaa xalay badisay kulankii ugu horeeyey marka laisku soo laabtay iyadoo afar gool iyo eber kaga badisay crystal bales caawana waxaa jira kulan weyn oo dhexmari doona kooxaha chelsia iyo manchester city kulanka xalay tottenham ee ciyaartay afar gool iyo eber ee kusoo badisay afarta goolba waxay imaadeen qeybtii labaad ee ciyaarta daqiiqadii afartan iyo sideedaad harri kane ayaa bilaabay goolka koowaad ee tottenham halka daqiiqadii kontii saddexaadna uu sii raacsaday goolkiisa labaad markay ciyaarta mareyda daqiiqadii lixdan iyo xidiga lagu magacaabo doherty ayaa dhaliyay goolka saddexaad ee kulankan isagoo daqiiqadii lixdan iyo sideedaad ciyaarta usii dheereeyeyba kooxda kubadda cagta tottenham oo saddex gool iyo eber kaga sii dhigay ugu dambeyntiina bandhigii wacnaa ee goolasha kooxda tottenham xalay waxaa soo xiray soon xidiga lagu magacaabo kaas oo daqiiqadii toddobaatan iyo labaad shabaqa dhex dhigay goolka afraad ee xalay ku badisay kooxda kubadda cagta tottenham tottenham ayaa haatanba waxay ku jirtaa kaalinta shanaad ee horyaalkaasi premier leaga soddon iyo saddex dhibcood ee haysataa ayadoo soddon iyo toddoba gool dhalisay shan iyo labaatanna kulamadii u dambeeyey kooxdaani kulanka u dambeeyey waa laga badiyey halka kii kasii horeeyan ee baraajo gashay balse xalay waa ay badiso ugu dambeyntii iyadoo kusoo laabatay wadada guulaha kulanka ilaa haatanba horyaalkaasi premier leaga waxaa hogaamineysa kooxda kubadda cagta ee arsenaal arsenaal ayaa haatanna ah kooxda kaalinta koowaad ku jirta labaadna waa manchester city oo caawa ciyaari doonta horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub xalay waa laga ciyaaray sida horyaalka seere-eeda halkaasi sbainna waxaa laga ciyaaray tartanka kooba delarey horyaalka seereeye haddii aan aadnina waxaa xalay dhacay kulan dhexmaray kooxaha naabol iyo inter milan inter ayaana waxay ku badisay hal gool iyo eber kooxda kubadda cagta inter milan ayaa goolka qura waxa uu dhaliyay xidiga lagu magacaabo eden seko kaas oo daqiiqadii konton lixaad goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa hal gool iyo eber ayaana kusoo idlaatay ac milan iyo waxaa wada ciyaaray kooxda lagu magacaabo salantiana taas oo xalay laba gool iyo hal ee kaga badisay kooxda kubadda cagta ac milan ayaa ku badisay laba gool iyo hal juventus ayaa iyana ciyaartay xalay kulamo dhowra ah ayaa laga ciyaaray horyaalkaasi kooxda kubadda cagta juventus ayaana xalay waxay ka badisay kooxda lagu magacaabo tinis iyadoo kulamo dhowra ah laga ciyaaray horyaalkaasi seere eeda ee dalkaasi talyaaniga turino iyo fiorentina wada ciyaaray ama waa kooxda kubadda cagta firona barbara ayayna wada galeen isku soo noqosho wanaagsan saaxiibayaal qeybaha ka harsan barnaamijkeena ciyaaraha ayaan u gudagelaynaaye kulamadii xalay la ciyaaray intaana ka bixin kooxda kubadda cagta barcelona ayaa xalay waxay la ciyaartay koox lagu magacaabo inter city kulan ka tirsanaa tartanka kooba dalare ee lagu qabto dalkaas sbein horyaalka laliigaha baarsha ayaa xalay kooxdaani aad ula rafatay ciyaarta intay socotayba daqiiqadii ugu horeysay ciyaartu markay mareeda afar daqiiqo kooxda kubadda cagta barcelona ayaa goolka koowaad dhalisay waxaana uu dhaliyay xilliga lagu magacaabo ronaldo arujo iyadoo ciyaartu qaybtii hore ee kusoo dhamaatay hal gool iyo eber markii dib lisugu soo laabtay daqiiqadii konton iyo kooxda kale ayaa waxay la hal gool iyadoo ciyaartu ka dhigeen hal gool iyo hal gool ciyaarta bareejo barcelona cusmaan dambeela ayaa goolka labaad u dhaliyay isagoo hogaanku dhiiba mar kaleeto kooxda baarka balse kooxda kasoo horjeeday ee inter city ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo afraad baarsha ka bareejeysay kulanka xalay ayaa baarsho markasta ee hogaanka qabataba laga bareejeynayay baarsha ayaa mar kale hogaanka qabatay rafiinha ayaana kulanka wuxuu ka dhigay saddex gool iyo labo oo mar kale hogaanka u dhiibo baarsha balse intercity ayaa xalay waxay ahayd koox mucjisaha taasoo goolkii saddexaad ee baarsho dhalisana mar kale kasoo bareejeysay ugu dambeyntii ciyaartaasi ayaa waxaa lagu daray daqiiqada dheeriya iyadoo soddonkii daqiiqe lagu darana afar gool iyo saddex kusoo dhamaatay baarsha ayaana afar ku badisay kooxda kubadda cagta baarsha ayaa waxaa laleeyahay kulankaas xalay waa ay ku ceebowday oo koox yar oo lagu magacaabo inter city ayay ka baxsan weyda ayaa laleeyahay haddii aan eegno kulanka weyn ee caawa brimer leaga lagu wada in laga ciyaaro islamarkaana u dhexeeya kooxaha kubadda cagta manchester city iyo sidoo kale chelsea kulankan ayaa waxuu yahay kulan aad u xiiso badan waxuuna ka dhici doonaa garoonka ay ku dheesho kooxda kubadda cagta chelsea ee stanford bridge manchester city ayaa kulankan waxay soo geli doontaa iyadoo wax walba maaragtay ku kalsoon islamarkaana isdhihi doontaba caawa waa ka badin doontaa jalse marka loo fiiriyo horyaalka brimer leaga haatan sida uu socdo kooxda kubadda cagta jelsia ayaa waxay tahayba koox sanadkan ay aad uga jijaban tahay jelsia waxay ku jirtaa kaalinta tobanaad ee horyaalka brimer leaga waxayna haysataa shan iyo labaatan dhibcood halka kooxda kubadda cagta manchester city ee ku jirto kaalinta labaad ee horyaalka brimer leaga soddon iyo lix dhibcood ayayna haysataa chelsea ayaa kulankan caawa waxay soo geli doontaa iyadoo isku day doonto inay manchester city taaku dhigto amaba ay ka bayso iyadoo kulanka u dambeeyay ee jalsia horyaalkaasi ciyaartay ee lasoo ciyaartay kooxda nottingham forest islamarkaana barbare ay isla soo galeen chelsea ayaa waxaa laga badiyey labadii kulan ee ugu dambeysay ee marti gelisay manchester city keliya kooxaha lagu magacaabo blackborn iyo arsenal ayaa waxay yihiin labada kooxood oo jalsiya saddex guuldaro oo xiriir ah ay kala kulantay weligeed jalsiya kooxda kubadda cagta manchester city saddex guuldaro oo xiriira ah ma aysan kala kulmin manchester city ayaa laba mar waxay ka badisay jalsiya kulan ka tirsan labada kulanba waxay ka tirsanaayeen horyaalka brimer leaga marka kaliya ay saddex jeer oo xiriir ay ka badiyeen blues ayaa waxay ahayd ciyaar u dhexeysay bishii diseembar sanadkii labada iyo labada kun iyo tobankii halkaas mar ayay hore usoo sameeyeen city caawa ayay waxay isku dayi doonaan markoodii labaad inay si xiriira saddex jir uga badiyaan chelsea manchester city ayaa waxay badisay toddoba kamida ah tobankii kulan ee ugu dambeeyey ay la ciyaareen chelsea waana in ka badan intii ay badiyeen shan iyo labaatankii kulan ee hore beb Guardiola waa macalinka kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxaa laga badiyay kaliya toddoba ka mid ah soddon iyo afar kulan oo Premier League ah uu ku ciyaaray garoonka ay ku ciyaarta kooxdaasi saddex ka mid a ah guuldarooyinkaasi waxa uu kala kulmay kooxda Chelsea halka inta kalena kooxo kala duwan uu kala kulmay kulankan ayaa waxa uu dhici doonaa caawa saacaddu markay tahay koob iyo habeenimo ama caawa shan saac xilliga geeska Afrika wuxuuna ka dhici doonaa garoonka stanford bridge oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta chelsea haddii aan eegno kulamadii u dambeeyey amaba shantii kulan ee ugu dambeeyey ee dhex maray kooxaha chelsea iyo manchester city shantii kulan oo u dambeeyey saddex ka ah waxaa badisay kooxda kubadda cagta manchester city hal kulan barajo ayay galeen amaba barbardhac halka saddex kulan ama ee eh, eh, laga badiyeyba kooxda chelsea hal kulan oo kaliya ayay chelsea badisay saddex waa laga badiyey hal marna bareejo ayay galeen kooxda kubadda cagta chelsea waxaa lagu wadaa caawa inay xidigo dhowra ee ka maqnaan doonaan manchesterna sidoo kaleeto haddii aan fiirino shantii kulan ee ugu dambeeday ee tartamada oo dhan wada ciyaareen kulan dhexmaray sagaalkii febraayo ee sanadkii lasoo dhaafay efekaab ayuu kulankaasi yaha laba gool iyo eber waxaa ku badisay manchester city kulan kaleoo premier leaga dhex manchester city iyo chelsea hal gool iyo eber waxaa ku badisay manchester city kulan ka tirsan horyaalka brimer leaga labada kun koob iyo labaatankiina city ayaa ku badisay halii eber champions league kulan ka tirsanaa oo dhacay labada kun koob iyo labaatankii chelsea ayaa xilligaasi waxay ku badisay hal gool iyo eber xilligaasi oo ay chelsea ku guuleysatay sidoo kale kulan dhex maray amaba ka tirsanaaba horyaalka brimer league labada kun koob iyo labaatankii manchester city ayaa waxay ku badisay ama chelsea ayaa waxay ku badisayba hal gool iyo eber oo shanti kulan oo dhamaan marka laisku soo dardaro tartamada oo dhan saddex kamida ah waxaa badisay manchester city halka laba kalena ay chelsea badisay kooxda kubadda cagta chelsea caawa waxaa lagu wadaa inay ka maqnaan doonaan xidigaheeda ben jilwell loftus jeg iyo sidoo kale fafana iyadoo xidigahaasi la fili doonaba caawa inay ka maqnaan doonaan manchester city inta badan xidigaheeda caawa waa dhan yihiin keliya waxaa ka maqnaan doona xidiga daafaca uga ciyaara ee lagu magacaabo diyaas kulankan weyn ayaa caawa waxaa martigeli doonta kooxda kubadda cagta chelsea wuxuuna ka dhici doonaa gurigeeda stanford bridge Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa caawa waxaa la leeyahayba waxaa shaki la gelinayaa amaba la filayaa inuu ka maqnaan doono daafac lagu magacaabo emrig labort kaas oo tan ahaanshihiisa kulankani ay ilaa hadeertaan uusan xaqiijin tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city ee beb guardiola isagoo hadlaya tababarahaasi shirka jaraa'idka uu qabto kooxdiisa maalintii shalay ahayd ayaa waxa uu yiri ayaa laleeyahay waxaa maqan ruben dias waxaana la filayaa amaba aan shaki ku jiraaba edmerg laboorti inuu kulankan ciyaari doono iyo in kale laboorta ayaa waxa uu kasoo muuqday kulankii efekaabka ay ka badiyeen kooxda kubadda cagta liverpool waxa uuna keedka ku jiray kulankii xigay ee horyaalka ay la ciyaareen kooxda liidis inta uusan siigin kulankii everton warkan ayaa waxaa laleeyahay manchester city wuxuu noqon doonaa waraysan ku farxin haddii caawa uu ka maqnaado imrig laboorta daafac ay ku tashtaan iyadoo ewelba ay horey uga maqnaayeen xidiga lagu magacaabo robin dias oo oo maaragtay la xaqiijiyeyba inuusan kulankaani gebi ahaanba uusan ciyaari doonin dhanka kale haddii aan eegnana kadib heshiiskii christiaano ronaldo kooxda kubadda cagta al nasar ayaa haatan dadaal weyn waxay ku bixinaysaa inay kooxda keenaan xidiga magac ku leh dunida kubadda cagta kadib heshiiskii weynaa ay kula soo saxiixdeen amaba ay soo xirgeliyeen xidiga reer burtuqaal ee christiaano ronaldo waxaa haatan waxaa laleeyahay bartilmaameed ka dhigteen daaficii hore ee kooxda reaal madrid iyo xulka qaranka sbain haatanna ku sugan kooxda b s g ee sergio ramos kooxda kubadda cagta ka ciyaarta horyaalka sacuudi carabiya ee al nasr ayaa sergi ramos waxay u bandhigeen heshiis aan qiimihiisa ilaa haatan la shaacin wargeysada ayaana waxay qorayaan in ramos uu ogol yahay inuu la midoobo saaxiibkiisii hore ee kooxda kubadda cagta real madrid ee saaxiib kusoo ahaayeen ee christiaano ronaldo xil heshiiskiisa b s g uu dhammaanaya bisha juun ee sanadkani labada kun labaatanka ramos ayaa jawaab siiyey maamulka kooxda al nasar waxa uuna ku wargeliyey inuu ka jawaabo inuu jawaabta ugu dambeysa uu bixin doono kadib marka uu ciyaaro kulanka champions leaga ee kooxdiisa b s g la ciyaari doonta reaal madrid markaas ayuu yiri markaas kadib ayaan waxaan ka hadli doonaa go-aankeyga kama dambeysta ah ramos ayaa sidoo kale waxaa lala xiriirinayaa horyaalka mareykanka markuu dhamaado qandaraaskiisa amaba qandaraasku haatan kula jiro kooxda b s g balse haatan al nasr ayaa dalab usoo gudbisa xiddigan waa tahay dhegeystayaal qaybaha dhexe barnaamijka ciyaaraha ayaad maqlaysaan goordhow qadadka taleefonka ayaa idin furi doonaa idinkoo naga soo wici doono furo toddoba afartan iyo sagaal labaatan iyo toddoba afartan iyo shan ayaad inaga soo wici karaysaan markaana haddii aan eegno dhankaas horyaalka sacuudi carabiya xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifa ayaa warqad usoo dirtay kooxda al nasar warqadan ayaa waxay ku saabsantahay kulankaay caawa la ciyaari doonaan kooxda altaay ee ka dhisan horyaalka sacuudi carabiya kulankan ayaa waxa uu ka tirsan yahayba horyaalka sacuudi carabiya wargeysyada ama warqada uga timid fiifa kooxda alasar ayaa waxay sheegaysaa in cristiano ronaldo uusan ku dhici doonin wax ganaax ah sidaa daraadeedna uu xiddig ciyaari karo kulanka maanta ayaa la leeyahay fifa ayaa waxaa la leeyahay christiaano ronaldo amaba kooxda kubadda cagta alnasr waxay ku wargelisay si uu christiaano ugu ciyaaro waa inay xidig mid ka mid a ah xidigahan u dhalan horyaalkaasi amaba wadankaasi sacuudi carabiya in ay maaragtay laga saaro kooxda si ay u diiwaangeliyaan christiaano ronaldo balse waxaa laleeyahay sida saxda caawa kulankaay ciyaari doonto kooxda al alnasr ee la ciyaari doonto kooxda aldaay iyo kulanka labaadba christiaano ronaldo qayb kama noqon doono sabab la xiriirta ganaax oo xiddigaani fiifa ee horey ugu soo dhigeen christiaano ronaldo ayaa waxaa laleeyahay intii uu joogay kooxda kubadda cagta manchester united kulamadiisii ugu dambeeyey waxa uu ku dhaqaaqa ayaa laleeyahay fal ahaa inuu xidig yar amaba wiil yar oo taageero u ahaa kooxdaasi iyo weliba christiaano ronaldo inuu isagoo caraysan moobeel uu watay wiilkaas uu ka tuuray islamarkaana ka jijabiyey fiifa ayaa xilligaasi ronaaldo waxay kusoo dhogtay ganaax ahaa in laba kulan uusan ciyaari doonin balse markaas wixii ka dambeeyey ronaaldo muusan ciyaarin maadaama koobka adduunka lasoo aaday ganaaxaasna ilaa haatan kuma uusan fulin balse waxaa laleeyahay haatan waxaa ku fuli doona ganaaxa ay fiifa hore ugu soo dhigtay kulamada ugu horeeya ee kooxdaasi al nasarna ma ciyaari doono kulanka caawa ma ciyaari doono ronaldo kulanka xiga ee alnasar ciyaari doontana waxaa la leeyahay amaba fiifa ee leedahayba ma ciyaari doono ronaldo waa inuu ganaaxiisa labada kulan ahaa uu gutaa kooxda kubadda cagta ee similan ayaa waxaa laleeyahay waxay ku kalsoon tahayba inay heshiiska u kordhin doonto xidiga garabka ugu ciyaara ee lagu magacaabo rafaa'iil leo rafaa'iil ayaa heshiiskiisa ee similan waxa uu dhici doonaa xagaaga soo socda ee labada balse xidigaani ayaa waxaa laga doonaya horyaalkaasi brimer leaga kooxahiisa waaweyn sida kooxda kubadda cagta chelsea iyo manchester city kooxaha brimer leaga ayaana xidigaani ku dagaalamaya oo doonayayba inay lasoo wareegaan maadaama heshiiskiisa uu gabagabo ku dhow yahay balse waxaa la leeyahay a c milan waxa ay doonaysaa xidigeeda inay sii haystaan islamarkaana kooxda uu kusii sugnaado ac milan ayaana waxay tiri amaba haatanba ee wadahadallo la furtay xidigeeda rafaa'ilio si ay u kordhiso qandaraaska oo kooxdaasi kula joogo waayahay dhegeystaha xiga ayaa markana soo dhaweynaya soo dhawow dhegeystee magaci meeshaa naga soo wacayso codkaaga saruu qaadaya dhegeystaha xiga soo dhawow ibraahim abdi cali oo joogo degmada odan waayahay ibraahim waayahay kulanka caawa dhexmari doona manchester city iyo chelsea maxaa ka wararta waxaa waaye manchester city inay guuldaraysto ani waa rabaa daagiro manchester united ayaan ahay maadaama aan hadda kaalinta koowaad sagaal dhibcood liigahayo waxaan jeclaan lahaa inay bareejo galaan bareejaa rajeynayso maa si oo dhibcaheeda waxba u kordhin bareejaa rajeyna ani ayadaas qaba doona waana ka qabanayaa afar iyo tobanka bisha kadibna aarsenal anaa ka qaadanaa garoonkeeda ugu qaadanaa kadibna xisaabta markaasaa bilaabanayo anoo manchester united ah hadda marka xaalada manchester united aa premier league qaadanayso maya makudahay eh, laakiin waxaa waaye waxaan kubadda cagta waaye argentin bay walkaabaa qaadaya qeybta koowaad eh, markay ku bilaabanaysa waxaan kubadda cagta rajaa ka qabtaa miyaa marka had haatan newcastle inay qaadaan ayaa waxaan ku fircagsanaa laakiin rajaanka qabaa markii aan arkay lix kulno isku inaan badino oo shan kulno isku oo traafod aan ku badinay ee saddex kulno isku xigta goolkiina ilaajinay haddaysan wax kala dhicin ah, waxaa laga yaabaa inaan sanadkan meel fiican aan gaari doono haddaan qaadin waayahay aadaa ah, ugu mahadsan tahay sida wacan aad qeyb kaga qaadatay barnaamijkeena dhegeystaha xiga ayaan fursadii siinayaa soo dhawow dhegeysta waaya magacii meeshaa naga soo waceedo magacii waa cabdulqaadir maxamed oo ku sugan degmada afkuy waayahay gudagal gudagalo manchester city iyo chelsea waxaan rajeynayaa tabaro inaan bilaab hal iyo hal gool maxaa yeele city si aan rajeynayo waxaa naga horeysa haddaan ahay manchester united hal dhiba marka waxaan rajeynayaa in aan micnaha kulanka aan u dhixi doonno aan garaacno sidaasna aan ku kalno kaalanta labaad boqolkiisa rajeynaya arsenal inaan hataa meel aan saari doono oo ugu dambeyn manchester ay yani koobka qaadi doonto waan nafaqaha boqolkiisa shan real waayahay aada u mahadsantaha dhegeysta sida wacan oo barnaamijka qaybka uga qaadatay markaana waxaa la leeyahay kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxay diyaar u tahay inay afar milyan oo yuuro ku bixiso heshiiskay amaahda ku dooneyso xidiga u ciyaaro kooxda kubadda cagta atletica madrid ee lagu magacaabay jo felix dhegeystaha ugu dambeeya ayaa fursadiisa siinayaa soo dhowo dhegeysto calaykum salaam ah, waayaha magacii meeshaa naga soo waceeda u gudagal eh, magacii waa cabdulaahi daawuud maxamed cabdulaahi toomka ah gaar ahaan xaafadda oo jungal waayahay kulanka weyn ee caawa dhex mari doona manchester city iyo kooxda kubadda cagta chelsea saadaashaada ka dhigiy kulankaas maxaa kulan weyn waa kulan adag waayo waxaa waaye manchester city kama taageero manchester united aa taageeraa waay marka kulankaas kolli waxaan jeclaan lahaa ina oo chelsea manchester city ka chelsea badiso ama daraajo gasho bas waaya si ay city dhibco ugu kordhin dadka markaan dhinaceena kalena halkaas caawa baroonka oo u dhici doona aan ka garanaynaa waana gelaynaa aniga saas arkiynaa aada u mahadsan tahay sida wacanoo barnaamijka qayb uga noqotay markana kooxda kubadda cagta boonfiika ayaa waxay diidan tahay dalabkii koowaad ee jelsiya ee ka gudbisay xiddiga lagu magacaabo enso fernandes buluis ayaa waxay doonayaan boqolabaiyotoban milyan oo bound inay xiddigaasi ku hesho ayadoo dooneysaba inay saddex sano heshiisa ee la saxiixato balse boonfiiko ayaa waxaa leeyahay waxay diidan tahay lacagtaasi islamarkaana waxay doonaysaa in xidigaasi ay ku heysato kooxdooda waa tahay saaxiibayaal guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha kenya inaad kala socoteen oo ku mahadsantiin dhegeysigiina ka qaybgalkiina nabadgelyo